بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii lixdii tobnaad ee ka mid ah kitaabi radda cala aljahmiya lidaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu imaamku soo waday doodii uu la doodaya qolyihii ahlulbidaca ahaa waxaana u dambaysay inuu ku yidhi